الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وهذا الضال يجوز يجوز عنده أن يستغاث بالرسول في كل ما يستغاث بالله على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث وهذا عنده ثابت للصالحين وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته ثبوته fii xayaatii liannahu cinda allahi fii masiidin daa'imin laa yanqusu jaahuhu fadakhala calayhi alkhaطأu min wujuh halkaasaynu ku joognay wuxuu sheekhu ka soo hadlaya raxmat ullahi tacaala calayhi in adali albakri ashaafici ee suufiga ah ee khuraafiga ahaa inuu simay alistiqaasatu birasuul iyo watawasulu ilayh labadaasuu isku mid ka dhigay inaad tiraahda ilaahayow fadliga nebi maxamed iyo barakadiisii iyo jaahaysi igu dembi dhaaf igu naxariiso inaad tirada tawasul baa loo yaqaanaa asagu waa xaaraan biitifaaqi salafi saalix wa annaga soo maray aqwaashii a'ima alxanafiya shaaficiyo maalikiyo xanaabilo asagu waa bidco xaaraan ah laakiin ruuxu ku gaaloobi maayo diinta kaga bixi maayo iyo wax loo yaqaana alistiqaata oo ah nabi maxamed oo ii gargaar ii dembi dhaaf ii naxariiso oo la weydiisto suubanaha wuxuu alla mooyeen axad kale uusan awoodin labada arrimood inuu isku qasa isku labay buu sheekhu ka soo hadlay marka sheekhu wuxuu uhi fadakhala calayhi alkhata'u gaf baa ninkaa galo waa khaldamay min wujuuhin dhowr qaab iyo dhowr dhinac buu ka khaldamay minha wujuuhdaas khaladku uu ka galay waxaa ka a annahu jacala wuxuu ka yeelay almutawasila bihi nabiga ruuxa ku tawasulahaya bacda mawtihi intuu dhintay kadib fi ducaa'i allabariga ugu tawasulahaya mustakiian bihi buu ka dhigay ninka yidhahda ilaahayow fadliga nebi maxamed iigu naxariiso oo barakadiisa iyo nebinimadkiisa igu dambi dhaaf waa mutawasil waana bidca xaaraana cinda ahlicilmi laakiin gaalnimo diinta lagaga baxaya ma ah laakiin waa bidco waa shirki asqar ah wax loo baahan yahay ma wax bannaanna ma aha diin la'aan wey laakiin ruuxu sidaa yidhi wuu gaaloobay dhihi maynu diintu ka baxay kaasi waa mutawasil ninkii yidhaahdaa sidaas wuxuu yidhi waxay la tahay nin yidhi nabi maxamed i dhaaf waana bannaan marka wuxuu rabaa tawasulkii iyo istiqaasadii inuu isku mid ka dhigo jacala wuxuu ka yeelay almutawasila bihi ruuxa nabiga ku tawasulaya bacda mawtihi suubanu intuu dhintay kadib fi ducaai markuu ducaysanaya nabiga ku tawasulhayaay mustakiian bihi nabiga nin gargaarsadayba ka dhiga oo nin nabiga baryahaya war nabiga lama baryahaye ilaahay baa la baryahayaa laakiin qaab bidca ah oon fiicnayn oo tawasul iyadaa loo baryay ilaahay ilaahay kuma dhihin muxuu ahay markaad aniga baryayso hebel ii soo mar ilaahu fadliga nebi maxamed iyo xaqiisii iyo barakadiisii iyo sharaftiisii iyo jaahiisa igu dembi dhaaf ilaahay kuma dirin nabigu inuu jaah iyo sharaf iyo barako iyo khayr iyo xurmo leeyahay lagama hadlahayo taasi muran ma laha laakiin ilaahay marka la baryayo la tuugahayo nabiga wejiga in lagu qabsado meel kuma taal diintana kamid mid ma aha idan taasi tawasul baa la yihahdaa waana xaaraan taase wuxuu yidhi marka tawasulkaa ah, waa istiqaadaba oo waxay la mid tahay adoo yidhi nebi maxamedow ii dambi dhaaf ii naxariiso ii gargaar aakhare naarta iga badbaadi janna i geli awlaad isii ubad isii roob iyo nabadkeen colka jebi tan istiqaada leeda waa kufriga shirki biitifaaqi salafi saaxi gaalnimo oy diinta lagaga baxaaya leanno nebi maxamed baa sidii macbuudkii alla u barido u tuugtay ducadana allah iskale iyo baryada tawasulkuna ilaahay baad baryaysaa laakiin nabigaad afka soo marinaysa waa laba arrimoodoo kala duwan wey labadaasuu rabaa inuu isku qabto tiibu sheeku marka kala hadlaya wa haadaa macnaha uu la yimid ee uu saa ku fasay laa yucrafu fii luatin fii luqati axadin min alumami laa xaqiiqatan walaa majaazan in muxuu ahay tawasul iyo istiqaato isku mid laga dhigo luqa sheegaysaa lama arka buui laa luqata alcarab walaa luqata alacaajim axad aadama oo isku mid ka dhigahaya hebelow ee naxariisa adugu iyo hebelow waxaad waxay gu siisaa hebel fadigiisa laba shay isku mida ma aha ruux kastoo aadamaa intaa loo sheegu kala fahmaya farqiga u dhexeeya hebelow adigu ii dambidhaaf oo adigu waxay oo adu barakee oo ii kaalme adiga laftirkaada iyo hebelow waxaa weeye hebel fadligiisa wax igu qabo inaad asaga isku fiicantihin oo qaraabatihin o asaga macrifatihiin wax igu sii anuguna asagaan isku fiicanna waa geed baad sii martay oo ruuxu tus toos umadan aadin labadaa macno markaa isku khalday tii buu sheekhu kala hadlahayaa marka axad qaba ma jiro xaqiiqana laa majaazan walaa xaqiiqatan wax isqadan kara midna ma aha maca dacwaahu asagoo sheegtay wahada laa yucrafu macnaha noocaasa labsu khalطu tawasul biاlistiqaaثa laa yucrafu lama yaqaan fii luqati axadan axad luqadii laguma yaqaan min alumami ummadaha ka mid a ah. laa xaqiiqatan macno xaqiiqi oo asalkiisa loo jeedo walaa majaazan majaaz marka mxuu ahaay kelimada loo isticmaalo macnaheeda asalka aan loo isticmaalin liqariinatin e, ayib darteed saa loogu isticmaala maca dacwahu asagoo sheegta alijmaaca in lagu ijmaaca calaa dalika wuxuu sheegtay doqonnimadkiisa in istiqaaho iyo tawasul inay isku mid yihiin buu sheegtay in lagu ijmaacay faina almustaqaaa bihi ninka la gargaarsanayo huwa almas-uulu lmaluubu minhu la lmas-uulu bihi huwa almas-uul waa ninka wax la weydiisan almaluubu minhu wax laga dalbahayo lalmas-uulu bihi midka asaga wax lagu weydiista ma ah sheekh wuxuu kala saarahaya waxba askaga khaldamay mustaqaahu bihigu waa ruuxa laftigiisa la gargaarsanaya hebelo ii gargaar alab nusrati istinsaar aw alintisaar wey waa inaad ruuxa shakhsiyan aad ka codsatood ka barod inuu wax ku taro kaas istiaata la yihahdaa fa ina almustakaaa bihi kala kaalmaysanaya ama la gargaarsanaya ama loo wacanayo la cuskanayo huwa almas-uulu asagaa wax la weydiisanaya laftirkiisa almaluubu minhu waxa asagaa laga doonaya asagaa laga ka mutawasal baa laa almutawasal bihi baa ninkaa lyada ninkaad leedahay markaad leedahay ilaahay hebel fadligiisa wax igu sii nabiga iyo sheekha iyo awliyada aad tiri ilaahu sheekh cabdilqaadir jaahiisa iigu gargaar sheekh cabdilqaadir maadan baryin si toos ah ee laakiin waxbaad ku weydiisatay ilaahay baad asaga wax ku weydiisatay markaad leedahay nabi maxamed ilaahay nabi maxamed fadligiisa iigu gargaar iyo igu barakeena nabiga madan barin ilaahay baad barya laakiin ilaahay su aad weydiisanaysa nabigaad ku weydiisatay nabigaad sii martay haadaa atawasul ama alistiqaaa waa daaragti toos wey mubaashir hebelo adigu waxtar wey ruuxuu isku qasay wadaadku tiibuu sheekh u kala saarahaya waa jahligiisa de caamay weeye moogtahay culimo la mooday ummaddii lugoynhaya wey athaani khaladka labaad uu galay waxaa weeye dannuhu wuxuu maleeyey ana tawasula asaxaabati saxaabadoo tawasulkay ku tawasuli jireen bihi suubanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii xayaati intuu noolaa kaana inuu ahaaba u qaatay tawasulan bidaatihi nabiga daatadiisa in lagu tawasuli jiray nabiga in iskii la baryi jiray oo asaga um wejiga lagu qabsan jiray buu qaatay oo nabiga shakhsiyan asaga oo saxaabada waagu noolaa ay sidaa samayn jireen xaqiiqaduna maxay ahayd nabi maxamed noo ducee ilaahay noo bari rasuul baa tahay nabi baa tahay ilaahay soo diray waad naga khayr badan tahay allaad nooga dhowdahay ducada waa la aqbali nabiga ilaah noo bari abaarahanu naga faydo cadowgaana rabbi jabiyo na kaalmeeyo waa laga ducaysan jiray ducadii nabiga laga ducaysan jiray wuxuu qaatay nabig asan in la baryahayo nabigow noo gargaar nabigow noo naxariiso nabigow xoolana sii nabigow roob keen nabigow kan samee war hawshaas istikaaso weytaa ma bannaano saxaabana hawshaa kuma dhicin weligoodba waxay odhan jireen nabiga ilahi noo bari noo ducee haddaba ninka saalixe qiimaha badan aad leedaha inuu ka fiican ya ad aaminsan tahay ii ducee haddaad tiraada waa khayr dhib ma oo kuu duceeyo laakiin waxaa laga hadlay waa maxruuxan lama bari karo awliyaa alla adeeg iyo gargaar iyo gurmo lama dhihi karo taas waa kufri iyo shirki danuhu wuxuu maliya ana tawasula saxaabati saxaabada ku tawasulkooda bihi nabiga ay ku tawasuli jireen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fi xayaatii intuu noolaa kaana inu ahaba u qaatay tawasulan bidaatihi nabiga daatadiisa iyo lafiisa in la qoraxaystay laa biducaahi nabiga ducadiisa aan lagu tawasulin wa shafaacatihi ergadiisa aan lagu tawasulin nabiga ergadiisa iyo shafaacadiisa iyo ducadiisa iyo allabarigiisa bay saxaabadu markaa weydiisan jireen inuu u baryo dembidhaaf rabi u weydiiyo aakhara u shafeeca qaado ila nabigu waa shafeeci doonaaye dayb fayakuunu اtawasulu bihi bacda mowtihi kadalika buur mar haddii waagi uu nabigu noolaa saxaabadu ay nabiga lafihiisa cuskan jireen waa warku asaga watay moogtaa khaldan markuu dhintayna nabiga laftirkiisa in la cuskado waa banaantahay marka waa waa waa waa farac mabni alaa calaa hayri asaas maxaa yeele horta bal soo sug saxaabadu waagay uu nabigu noolaa in lafihiisa ay cuskan jireen oo lafihiisa mxuu ay cuskan jireen annagu waxaan hayna nabiga inay ka ducaysan jireen caamadooda iyo culummadooda dumarkooda iyo raggooda sakiiri nabiga inay noo ducey odhan jireen baan haynaa laakiin nabiga in la baryo sidii ilaahay loo baryo meel lakuma taal diintana ka ma aha marka wuxuu yidhi asagu haddii nabigu waagu noolaa la baryi jiray haduu dhintayna waa la baryi hadii yaa baryi jiray soo cadeeb horta soo sug waxaan sallahayn bu ummadda ku wa haadaa sheekh wuxuu waa khalatun gaf weeye lagu gafay sharcigii baa lagu gafay nimaan waxba hayn laakinahu hase yeeshee yuwaafiqu warkan dambe oo tawasulka ah oo nabigu intuu dhinta in lagu tawasuli kara ah yuwaafiqu waxaa ku taageersan taa'ifatu min annaas dadka koox ka mid ah ku raacay xaq ma ah waa baail iyo waa shar waa bidco wax jirana ma aha laakiin dadka muslimiinta in ka mid ah oo waagida mutaakhiriinta qarnigii lixaad wixii ka dambeeye bilowday ayaa hawshaasi samayn jiray bikhilaafi alwali laakiin ka hore ka duwan istiqaau axad muslimoo banneeyey laa fii xayaati walaa fii mamaatihi ma jiro nabi allow adugu noo naxariiso oo noo gargaar oo gaala jebi daya oo in nabiga loo baryo waagu noolaana ma dhicin hadduu dhintayna ma dhicin axad aadamaa oo muslimiinta ka midoo hawsha aaminsanna ma jiro alistiqaaa waa mujmaca inay xaaraan tahay kufri taysan bannaanayn muslimiintu waxay isku khilaafeen isku hayaan waa masala atawasul atawasul bijaahi lambiyaai bijaahi lwliyaa ayib aqifna yaa ilaahay bijaahi lmustafa wlwliyaa iyo howlahaas jahjah iyo sharaf sharaftaasa la isku hayaan mooyeene aadame iyo makhluuq toos loo baryo iyadu inay gaalnimo tahay muslimiinta laba iskuma khilaafin tiibuu sheekhu ka hadlaaya fa innii anugu maa calimtu ma ogaanin buuhi axadan aadama muslimiinta ka oo waafaqahu caleyh arrinkaa ku raacay marka in mayte laisku qasa dhib jira wey ahaali khaladka afraad saddexaad uu galay wadaadku annahu adraja wuxuu fangeliyey su'aalahu aydan fi listiqaadati bih nabiga in la wax weydiisto iyo wuxuu geliyey in la nabi maxamedow ilahay noo bari oo wax weydiisato oo tiran wax noo bari ilaahay noo noo bari ii ducee dambi dhaaf rabbi ii weydii aakhara ii shafeec dhib hayste waa kii khabaab nabigu u yihi nabi maxamedow waa sidee kufaaro quraysh naftay noo keentay waana baabi'isay waa baaba'nay alaa tadu llaha lana alaa tastansiru lana nabi maxamed ilahay maad noo baridid madaxna lagaga istaagaya baaba'nay bilaal waa u dhammaatay nin kasta la cadaab wadooyinka maki iyo dhagaxyaheeda iyo cadaabkeedii baan ku baaba'nay waxba nagama hadhin nabi allow ilaahay noo bari ilaahay gargaar noo weydii taasaa la hayaa nabiga noo gargaar iimaanba ka asixi maaya hadday asxaabadu aaminsanaan lahaayeen nabigu inuu asagu dhibka faydi karo oo kaashifa duri uu yahay kaashifa suu uu yahay idan tawxiidba kama asixeenba islaamnimaba ma asaxdeen waa mushrikiin bay noqon lahaayeen laakiin way yaqaaneen ilahay inuu duca leeyahay cibaada leeyahay nabiga laakiin ka khayr badan ayaga oo ilay nabiga noo ducee nabig wuxuu hi idiin ducayn maya hala xilligan xaaliga ah adayg baa loo baahanya dulqaad sabir haddii xoogow qanjiidhisa yar iyo dhibkiiyo aad cabaadaan socon mayso wa min man yaquulu aamanna biاllah faida uudiya fi llaahi jacala fitnat annaasi ka cadaab illah adkaystaa layidhi socon mayso waxaa la rabaa rag adag baa la doonhaya oo ka soo baxa xilka islaamka qaada oo dhabar adayga haddii marka lagu aqnooto aad tirada nabi allow aad tira ilahay noo bari hadda hawshaa socon mayso in la sabro oo la is-imtixaano ood birlab noqota lagaa doonayo annahu ninkani adraja wuxuu fangeliyey su'aalahu ayudan fi listiqaaati bihi wuxuu yidhi su-aashu waxay la mid tahay istiqaau fangeliyey tani macnahan dambe macna saxnaan kara wey nabiga in wax la weydiiso waa istiqaa wey waa saxan ya runtii wey su-aashaan kala qadayna laakiin haddaad ujeedo nabiga in toos wax loo weydiisto oo wax ii qabo ii gargaar iyo gaalajabi iyo awlaad isi iyo mxuu ahay roobkeen iyo aad tiraahdo su-aashaa su-aalmehe istiqaaho wey waana kufri iyo gaalnimo haddaad u jeeddo nabi maxamed ilaahay noo barya waxaan leenahay waa saxan tahay taas waa tawxiid waa iimaan waa wanaag dhib ma laha marka tabaada u joog waxaa weya su-aashii tooska ahayd ee nabiga la weydiisanayay ee asaga la baryahaya ee la tuugahaya wuxuuhi waa istiqaata taa uu ku saxan yahay anahu adraja su'aalahu ayda fi listiqaasati bi wahada saxiixun jaa-izun wayna bannaan tahay buu ihi jaa-izun waana saxiix luqatan cafan jaa-izun sharcan fii xayaatihi nabigu intuu noolaa toos ba wax loo weydiisan karaa laakiin waxa la weydiisan karaa muxuu yahay waa wuxuu awoodo soo maha nabi allow xoole isii xoogo xanti oo timid baa ta nabi allo xoogu ii jabi beerta nabi allow xoogu iga sii hal higtaara iga sii dharkan ku yimid nabi wax iga sii nabi hebel baa dhibhay iga qaba igala hadal aadamuhu intuu nool yahay ama nabi ha ahaado ama khayrkii ha noqdee wuxuu awoodi karo waa la weydiisan karaa waa inaga soo maray ayib haddii aad xoogu ciil mxuua ah, ciidan u baahantay hebelo iga rid xabaddaad odhan ninka asaga ah ii gargaar ii hiili garab iyo kaalmaysi iyo mxuu ahaay talabu nusrati walkawth marka waa fasaxan tahay ruuxu waa awoodaa laakiin marbaysan su-aashu bannaanayn inaad ruux nool weydiisato waa goorma waa marka de ruuxu waxaan ada weydiisan uusan bannaanayn hani baad tanaad baad hanti baad haysataa inaad baryoosantoo tuugsato laguma ogolo xaaraan weeye sidoo kale haddii xataa aad faqiir tahay aadamaha nool wuxuusan awoodi karin ma weydiin kartid alla mooy axad kale aysan awoodi karin ilaahay keligii wuxuu awoodo aadama lama weydiin karo awlaad yaa bixiya ilaahay cirka roob asagaa ka keena gargaar asagaa iskale nabad iyo colaadba asagaa le dil iyo dayn allah iskale idan nabi maxamed hadduu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu awoodi karay waa la weydiisan karaa wuxuusan awoodi karinna hadduu dhintay iyo hadduu noolaaba suubanu lama weydiin karo wuxuusan awoodi karin ee awoodda bani baxsan waqad sawaa wuxuu simay fii daalika nabiga in la wax weydiisto wuxuu ku simay ninkan eh, bakri ah bayna maxyaahu intuu nabigu noolaa iyo wamamaati sal slam waa khalad inaad tir nabigu hadduu noolaana wax kasta waa la weydiisan karaa hadduu dhintana wax kasta waa la weydiisan karaa waa khalad khaladku xaggee kaga jira nabigu hadduu xijaabtay oo tii alla uu aaday oo nabigu la oofsaday oo xagga rabbi u aaday wuxuu waagu noolaa keri jiray iyo wuxuusan keri karinba lama weydiin karo leanna waa dhintay waa mayd ilaahay baa oofsaday iyo khayrkiisiiba yuu nabigu aaday mar hadduu xijaabta nabigu waagu noolaa wuxuu awoodi karay uu bixin karay adduunye ahayd iyo wuxuusan awoodi karin ee gargaar iyo awood rabbi ahayd midnaba lama weydiin karo bacdamaa uu dhintay laakiin intuu nool yahay suubanuhu wuxuu awoodi karo waa la weydiisan ee uu qaban karo wuxuusan awoodi karin lama weydiin karo macnihii in loo kala saara la raba wxiibu isku qasaya wadaadku isku labahaya fadal wa fi dalika bayna maxyaahu wa mamaat sal slam nabiga noloshiisii iyo geeridiisiiba isku khalday waxaa nabigu hadduu xijaabtay oo dhinta sharcii diin buu kaaga tegey wadacadoo qoraaluu ka tegey saxaabaa ku dhaqantay alla xayi oo qaadiroo ku abuuray baad hoos joogtaa nabiguna wuxuu ku baray ilahay saad u caabudi lahayd meeshaad u mari lahayd qaabkaad nabiga ugu salliyi lahayd saad u tukan lahayd wax baahi ah ood ambiyada markaa u qabto inaad iyaga barida ah meesha ma taalla ma taalo allihii ku abuurey khaaliqa ee nabigu uu kugu xidhay ayaa nool oo kaa sarreeya asaga bari oo tuug ducooyinka nabigu ku baray ay diintiisii ku tuug nabiga ixtiraam raac rumee meel laha kaga dhicin laakiin baryada ilaahay baa iska leh cibaadada allah iska leh wahwa qad sawaa fi dalika bayna maxya wamaat sal slam wahuna asaaba halkan wuxuu asiibay bakri fii lafdi اlistiqaafa su-aasha aadamaha si toosoo loo weydiistay iyo makhluuqaadka inay istiqaado tahay wuu ku habsaday buu waasaxan saxan yahay laakinahu akhtaa laakiin ku gafay fi taswiyati in la simo su-aasha bayna almaxyaai maxya walmamaat ruuxa su-aasha qayaxayn la weydiinayo waynu kala qaadi hadduu nool nool yahay ruuxa wax la weydiinayo waxaan leenahay wuxuu awoodi kara oo bixin kara haddii la weydiiso dhib malaha inay bannaanaataa laga yaaba inay waajib noqotaa laga yaabaa inay sunno noqotaa laga yaaba inay xaaraan tahay baa laga yaabaa marka su-aashu bannaanayn waa markuu ruuxu nool yahay hadduu geeriyoodo wax la weydiin karaa ma jiro waa mayd asagaa wax nooga baahan duco iyo mxuu ahaayey dembi dhaaf rabbi loo weydiiya naxariis anagu nooga baahan yahay waa aadamaha kale nabigu salli nooga baahan yahay wuu noo diray annaga edan noo tahay salliga nabiga in la badiyo shafaacada nabiga lagu helaa dembiga lagu dhaafaa ilahay baa kugu dallacsiin khayr iyo wanaag wey dikrigay ka mid tahay lagu xusahayo idan hadduu noolaa wuxuu awoodo waa la weydiin karaa hadduu dhintay laakiin wax la weydiin karo laa wuxuu waaga hor awoodi jiray walaa wuxuusan awoodi jirin midna lama weydiin karo marka wuxuu ku khaldamay in ruuxa noolishiisa iyo geeridiisaba uu simo wa haadaa maa calimtuhu maanan ogaanin buri sheekhu midkaani binaqlin axad laga soo gooriyey binaqlin soo goorin can axadin min alculamaa axad culammada ka mid a ah oo istikhaafo banneeyey ama simay xaaladdii nabigu u noolaa iyo markuu xijaabtay isku mid ka dhigay ninkan hortiima arag buu qaba laakinahu mawjuudun waxaa laga helaa buu hada waxyaabaha noocaasuga lagu arkaa fii kalaami bacdi annaas dadka qaarkood hadalkooda ku dhex arkaysaa mila shaykh yaxya alsarsari alxambali albaqhdaadi alciraaqi oo shaaciroo gabay badan buu ahaa laakiin aqoon badan ma laha nin caabida oo cibaado badan oo cafiif ah oo wardi badan oo quraan aan akhris badan oo wuxuu ahaa cibaado badan buu ahaa aqoon badan laakiin ma lahayn xanaabilada qarnigii eh, toddobaad noolayd buu ahaa nin indhooluna ahaa gabayaa oo aftahana cibaado badan weliba tataarkii baa dilay baqdaad ku dilay isagoo baqdaad jooga ayay tataarku qabsadeen oo gaaladii soo duushay muslimiinta baabi'iyey yaa soo galay waddanka ulbakooro oo marka kulli jiro dee nin indhoole aweeye ah yuu ku garaacay markay legaalaa kugu soo gashay meeshoo dhex socota iyo asagoo indhoolaa ah yidhi tusa waa awe waa kuwa burkii la aaday way way dileen fa maata lix boqol konton iyo dhintay wadaadkaas gabay gabayo badan uu leeyahay oo nabigu ku ammaano ayaa waxaa lagu arkahayaa istiqaaso iyo waxyaaba aan fiicnay ayib laakiin nin caalim ah oo kitaab ku qoray ama aaminsan ninkan hortii maanaan arag buuri sheekhu waa waxaa ka ah wadaadka kitaabtiisa almuntaqa fii madaaix rasuul baa ka mid a ah. manduumaad buu leeyahay wa caqadiya wuu leeyahay laakiin aqoon badan oo cilmi leh ma ahayn sida rajab uu sheegay fiidaya abaqaad uu ku sheegay iyo tarjamadiisa ku qoranba nin laakiin zaahida oo warica oo cibaado badan oo dadku jecel yihiin oo yuu ahaa indhoolana ana xaggana gabyaa ah intaa waa wanaaggiisii waa loo qiri lagu inkiri maayo laakiin khaladkan uu sameeyey lagu taageeri maayo dadku dhibka jira waxaa weeye ruuxay ku kacaan dhammaan waa isla xoorahayaan xumaantiisii iyo wanaaggiisii waa isla tuurahayaan oo markay ku kacsan yihiin markay qaataan oy qaayibaan oo macal qashinkiisii iyo baktiisii bay xambaaranhayaan war waxaa dhibkaana iska reeb oo intan eh, bini aadam wey ruuxu macsuum ma aha nabi maxamed baa macsuuma ilaahay dhowro ilaaliyey ummadda inteeda kale khalad iyo saxba waa leeyihiin aadamaha wixii saxanna ka qaado wixii khaldanna iskaga tag sheekhaani intuu ku fiicnaa cibaadadiisii khayrkiisii nabi ammaankiisii wanaagsanaa waa jecella waa doonaynaa laakiin khaladkan uu sameeyey een axadna oga horraynin lagu taageeri maayo intiiba dadka iskaga qasan dhib baa jira <clears throat> fa fii shicri wadaadka shicirkiisa waxaa ku jira qicatun gabal oo minhu min altawasuli aw min alistiqaata ka mid ah wakadalika asheikh baa ka mid a ah moxamed bn nucmaan almaraakishi atilmisaan alfasi asna buu waa ninkii aynu soo maray lahaa kitaabka misbaxu dhalaam fi lmustakiifiina bikhayri anaam fi lyaqlati walmanaam asaguna suufi kal asaguna aan tabar badnayn ninka hora dhaamay ninka hore xambaligaa dhaamay hadda aqoon dhaamay iyo cibaada diinba ku dhaamay ka asagu waa maaliki lahu kitaabun buu leeyah bu sheekhu kitaab kitaabulmustakiifiina binabiy nabiga kuwa barya ee gargaarsada calayhi salaatu wasalaam fi lyaqlati walmanaam soo jeed iyo jiifba soojiyad iyo jiifa nabiga kuwa gargaarsada barya kitaab noocaasoo qora waa inaga ka soo hadalay kitaab jira ma ah abaail wey saxaabadu ridwan llahi tacaala calayhim nabigoo eh, agtooda ku xabaalan oo masaajidka iyagoo eh, guri ay ku xabaalan dhex yaalla ba intaasoo dhiba dhex maray oo isku dhaceen oy masaa'il badan dhex mareen oy dagaalameen oy xataa masaa'il diinada cawisaa ku istaageen oy muddo ka fikirhayeen xataa waxay isku khilaafeen meesha nabiga lagu xabaali lahaa waxay isku khilaafeen ciddii dhaqi lahayd waxay isku khilaafeen nabiga gadaashii usha muslimiinta axadka qaban lahaa ee khaliif iyo madaxweyne ummadda u noqon lahaa nimankii murtadiinta ee zakada diiday ama nabiga ku kufriyay markuu dhinta kadib maxaa laga sameeya bay isku maandhaafeen intaasoo dhiba muslimiinta dhexmar iyo saxaabadu nabiga waxba maysan weydin oo hor yaalla oo agtooda ku xabaalan oo casarka salaamahayaan oo aroortii salaamahayaan oo shanta waqti laga yaaba inay maraan oo nabiga salaamaan oo asalaamu calayka ya rasuul allah ay salaamaan intay ku leexdaan nabi allow noo ducee noo gargaar waan isaysannaana kala xukun maxaad naga sugi maad nala hadashid ma taallo inagu meeshaan baasha ka uubatay inayna aan ka darayn dhambaallaha saxaabadii ag fadhiya baan u bixin maxaa diin bay yaqaana waa culumo nabigaa kala baray waxa saxan iyo waxaan saxnayn shirki iyo tawxiid baa la kala baray ku leexan maayaan hawsha ayadaa ayib xataa marka ay ducaysanayaan qabrigoo nabiga waa ka dhaqaaqi jireen xagga qablada aadi jireen qolyaha hadda suufiyada iyo kharaafiyiinta markay tagaan eh, qabriga nabi maxamed qabrigay aadahayaan markaasay kusii jeesanayaan qiblada wataas iyo kacbadii xaggay aadahayaan dhabarkay u duuhayaan waa wareer wey waa wareer diin la-aan wey wax jira ma aha marka ya xaggay u tukadaan waad aragteen kuwa qoriga tukanaya oo qabriga buu xaggiisa u tukanaya kacbadiiba aadi maayo cibaanka alla idinka qaay ciyaadan billah yaa <laughs> diintii o dhan baa lagu ciyaaraya hadde waxaa la samay sheekh wuxuu uhi wahada arajulu ninkaani asaga ee abakri ah qad naqla minhu kitaabkan dambe ee wadaadka maalikiga uu qoraybu wax ka soo guuriyey fii ma yaqlibu calaa danni malahayga sida u badan buu sheekhu yidhi malahayga sida u badan kitaabka hadda ma haye waxaan uu soo guriyey khuraafaadkan iyo baktiga uu ka buuxiyey kitaabkiisa iyo radiga aniga igu radinhayabu wuxuu ka soo guuriyey kitaabkaas kitaab almustakiiiina binabiyi ayib filati walmanaan buu ka soo guuriyey wa haaulaai culummadaas asheekh iyo rag badanoo culmo ah ayib ama aqoon uxun ka lahaa diineed lahum salaaxun wa diin hada min alcadli walinsaaf ibnu taymiya cadli baaba ilaahay subxana ku manaystay ninkuu radinhaya uu xataa caddayn inuu gaalnimo ku dhacay wanaaggiisa wuu tilmaamaya ninka uu leeyahay kufr iyo gaalnimo ku dhacay wanaaggiisii iyo ummadda wuxuu u qabtay hadduu khayr laha wuu tilmaamahaya laakiin xumaantiisiiba umadda oga hada min alinsaaf cadliga weeye ilaahay baa ku yidhi muslimiintii iyo muminiintii walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu huwa aqrab litaqwa kufaaru quraysh iyo carabtii la dagaalamahay iyo yuhuudiya nasaaro iyo gaaladii yaa ilahay birtana ka aslo ka shaqeeya laakiin yaan cadaaladda laga tegi yaan cadaaladda laga somalida way taqaanaa gaalka dilo hee gartiisa sii bay gaalka dil laakiin gartiisa sii ayib gaalku hadduu run sheegahayo oo qaraab xidhiisku ku fiican yahay oo muxuu ahaaye waayeelka xurmeeyo oo uusan been aqoonnin ballankana ka bixin waan u ogolaan inuu intaa ku fiican yahay laakiin gaalnima u dhimanhaya kufri kaleu qabaa cudur kaloo ka weyn gondalaari u dhimanhayaa kaleu qabaa wixii marka waa in laisfahmo sheekhu marka wuxuu ka hadlayaa nimankan culummada inay khayr iyo wanaag lahaayeen laakiin khalad ka weyn bay galeen wa haaulaa'i culummadaas khaldamay lahum salaaxun wanaag bay leeyihin iyo wadiinun ku dhaqan diimeed bay leeyihin laakinahum laysuu maysan ahayn buuri min ahli cilm alcaalimiin culummada waaweyn ee yaqaana bimadaarika alaxkaami axkaamta meelaha laga qaato maaahid alaxkaam jamcu madrak aw mudrak waa masalada daliilkeeda meesha laga qaato istiqaaha waa mas'alo diini ah waa xukum sharci ah tawasul waa sidoo kale ma daliil cala tawasul wama daliil cala alistiqaaha ma yaqaanaan adilada tusaysa masalada ama caddaynaysa wuxuu inuu gaalnimo yahay ama shirki yahay laakiin niman khayr jecel oo cibaado badan oo wanaag doon ah oo zuhdi badan oo muxuu maxay ahaayeen warcinay ahaayeen laakiin dhibku wuxuu kaga soo baxay oo shaydaan uu ku siray aqoon waa aqoon yaraayeen cilmi badan ma aysan lahayn halkayba ugu soo dhuntay balaayo u qariyay marka laakinahum laysuu maysan ahayn min ahli cilmi alcaalimiina yaqaana bimadaarika alaxkaami axkaamta meelaha laga qaato aladiina kuwaasoo yu'khadu la qaato biqowlihim fi sharc islaam yani min ahli cilmi maysan alcaalimiina yaqaana bimadarik alaxkaam aladiina culummadaasoo yuukhad la qaato biqowlihim aima waaweyn oo culummo ah oo ijtihaadkooda diineed la tixgeliyo oo la qaato maysan ahayn buuri fii sharaac islaam islaamka axkaamtiisa iyo macrifat alxalaali walxaraam xaraasha iyo xaraamta barashadeeda kala sooceeda awood oo maysan lahayn aqoon badan maysan lahayn lakiin niman khayr jecel bay ahay intaa waxaa dheer haba aqoon yaraadaane xerigu asagoon aqoon badnayn baa laga yaaba masalada inuu ku habsado mararka qaarkood isagoon aqoon badan ba lahayn baa laga yaaba intuu arrin sameeyo oo yidhaahda arrinta waa bannaan waxaana u daliila ah sidaa iyo sidaas inuu xaqi ku habsadaa laga yaaba aqoon badan usan lahaanin wadaaduhu haddaysan aqoon badan lahayn sheekhow ma laga yaabaa inay xaqa ku habsadeen oy daliil haystaan walaysa lahum daliilun sharciy daliil sharcigu xujaystayna ma jiro ma laha walaa naqlun cafwan walaa daliilu naqliyun daliil naqli ay soo guuriyeen laba mid um weeye inaad aayad iyo xadiid iyo ijmacu salafi saalix iyo wax daliil noqon kara aad masalada u daliishato oo markaa la kala baxo iyo haddaad intaad aadan awoodin inaad tiraada sheekh imaam shaafici baa sida yidhi abu xaniifa sida yidhi maalik baa qaba layd ibnu sacad baa qaba sufyaan athawri baa qaba ibnu cuyayna qaba axmed xambal baa qaba waa la fahmi karaa aimada waaweynee culmada diinta lagu yaqaanay iyo toosnaanta iyo aqoonta dheeraadka diimeed kasoo guuri aan isfahani ama daliil naqli oo sharci aan nasii ama mid manquula can aima nasii xun baa laga odhan laakiin inaad iska baashi iska eh, iska bilaabato waa hawl cusub oo kulul adaaba samaynaya waa dejinaysaaba hawshaa socon mayso walaa daliilu naqliyun can caalimin caalimkaasoo mardiyin lagu kalsoon yahay nin caalima oo diintiisa iyo aqoontiisa lagu kalsoon yahayna wuxuu ka soo guuriyey ma jiraan nimanka ay kasoo culamada wadaadaha ay ka soo guuriyeen wadaadahani maxaa maxaa ku dhacay laakiin wadaadaha bal hiya caadatun caada dhaqan buu ahaa jaraw calayhi ay ku durarsadeen waxay un soo caqliyaysteen ama ay ku arkeen wadaadihii ay la joogeen ayaga waxaan samaynhaya yastakiisuuna biاlnabiy biاlwliyaai wa biاlamwaat yatawasaluun waxaanu la samayn un bay ku indhaysteenba wix bay iska wadaan waa caado dhaqan baynoo ahayd inagu sooan ba iska ahayd sooma wiilku markuu qaan gaadho ee tabar galo wuxuun caqliyaysan wadaadaha meelaha joogo xoogow minhaajkii axkaamtan wax ka akhriya ee kitaab lea dayrabi inaa muxuu ahay gollan ku oo qaraasta gooya oo dadka falfala oo sixira oo sixirka weliba min guuriya oo oo balaayo dhiga oo fidaha iyo axanka iyo arbacuunka iyo kaadikasiidaynta iyo saa u kala tuura agaska balaayada qodobka waxa uun dareeriya tiibaasna ku caqliyaysanhaya waxay moogtahay ruuxu markuu asagu bulshadiisu ku yahay waa ruu insaanku waa madaniyan bitabci annaasu ibnu zamani baa leedahay waxa meeshaa ka jira ilahay inuu faraj kuu fura mooyee oo ilaahay si kale kugu gargaara mooyeen dhaqanka meeshaa ka jira unbaa diinkuu noqon nafsa shay ilmuhu markuu saa u sababa aabbihi hooyadii baa wax bari fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi wa fii riwaaya aw yushariaanihi ilmuhu kullu mawlidin yulad cala alfitra ilmuhu asagoo qalbi saafi ah oo islaamka u tarbiyaysan oo inuu diinta qaata qalbigiisu uu diyaar u yahay ayuu dhalanhayaa oo saxiifa baydaa waraaq cad xaashi cad ah qalbigiisa iyo wadnihiisa iyo maskaxiisa maankiisa wax ku qori waalidkii waalid haddii la waaya kolba ruuxa tarbiyaynaya macallinkii gacanta ku haya haweenayda xanaanaysa ee maalinkii xaadinada ah macallinkii iskuulka loogu geeyo waalidka waxaas wax ku qorahaya ku shubahaya iyagaa ku shubi idan ilmihii markuu soo ka hooyadii baa mushriada shee cabdiqaadir baryaysa awgeed ba baryaysa awgey sheekhbeelow sheekhbeel la cuskay bakeri ka jaba ahaa shee cabdiqaadirow noo gargaar ayb dhaarteeda xataa abeed bay ku dhaaran awgeed bay ku dhaaran wixii o dhan bu ilmuhu ku halaaqahaya aniga kuusoo sheegay markay maqasha ka fakadaan carruurta yararka inay awyaakoo beryi jireen kaaga soo sheegay maqal baa kaa fakaado maqal lagu raacay waxaro lagu raacshay markaasaad waayaysaa meelay ka baxday marka hore waxaa isku dayeysaa mxuu aha hawl farsamo carruurta sameeyaan candhuufa meesha inta lagu subo oo bahal ma aqaanaa geed midhihiisi garan maayo intii saa lagu daadaya baxbax dhihi jiray yaa jacjacla miyuu ahaa jacjaclaan mayna midhihiisi lagu daadaya meeshaas baad bash ka sii xagga hadday u duusho ama xagga meesha candhuufta u duushay jacjacla isu raaceen baad ka daba orti waxad maqasha xaggay jirtaa hawshaa falka hadday kaa weydo oo waxba ku soo weydo awowey sheekh ebelow waad dhihi in la baryan hooyada ku bartay iyo aabbaha baa ilmihii marka shirkigaas ku qaangaaraya oo lagu ababinaya ayib wax jira wey <clears throat> sheekhu marka wuxuu yihi wacaadatun wayjarow calayha ay ku dhaqan soo gaadheen oy ku dhaqmeen weeye kamaa jarad siday u dureersatay caadatu kaiira min annaas dad badan dhaqankoodii curfoodu wuxuu noqday biannahu yastakiisu bishaykhihi shaykhiisuu gargaarsan oo uu baryi fi shadaa'idi dhibaatooyinka wayadcuhu waana tugahaya dadka qaarkood waxay dhaqan u noqday markuu dhib ku dhacaba ilaahay meeshuu u cadhayli lahaa inuu aadamaya addoon iyo wadaad xabaalaniyo oday u aado war rabbigaa bari wa kaana bacdu shuyuukh wadaadaha qaarkood waxay ahaayeen aladiina acrifum weliba aan aqaana buui wadaaduu yaqaano sheekhu soo gaadhay buu ka hadlaaya walahum fadlun fadli bay lahayn fadlun fi lcibaada wa cilmun aqoonna waa lahay wa zuhdun adduunya ka fogaashana waa lahay waa niman culumo ah aqoon leh cibaado badan ayib y haddana waxaan ku dhacahay way ku ababeen waxaanyay barteen idaa nazala bihim amrun arrin markay qabsato musiibo culays baa soo kordhay khaطa wuxuu tillaabsan jiray wadaadkaas ilaa jihati shaykh cabdilqaadir aljaylaani xagguu ku xabaalan yahay hadduu markaa joogo xagga ciraaq buu laba goor u tillaabsan hadduu madiine joogo xagga ciraaq buu tillaabayn u qaadi ayib meeshuu kolba sheekhu ka jiro ayuu u tallaabsan laba goor iyo saddex goor markuu dhowr tilaabo qaado dhih shee cabdiqaadirow maanta maalinkaadi weeye hawshu waa iga lidataa ayb idaa nazla bihim amrun khaطa ilaa jihati sheekh cabdilqaadir khatawaatin macduuda tilaabooyin toddoba ah saddexa toddoba toban tirees dheer bay qaadaan wastakaaa bihi markaasu sheekha gargaarsanaya sheekhu baryahaya wa haadaa arrinkan shirkiga kufrigaani yafcalhu waxaa sameeya kaiiru min annaasi dadka in badan oo ka ayaa sameeya sheekhu hadal dheer oo qiimo badan buu leeyahay laakiin sheekhuu soo gaabay laba safxa taqriban buu soo gaabsaday wuxuu sheekhu yidhi wa haaulaa'i laysa lahum culummadaas fadliga leh ee cilmiga leh ee cibaadada leh xaggana saa u khaldami jiray wa haaulaa'i laysa lahum mustanadun sharciy wax daliilayo cuskadeen ma jiro min kitaabin eh, sharciyin min kitaabin aw sunnatin aw qowlin can asaxaabati wala ima wa haaulaa'i laysa cindahum ilaa qowlu aa'ifatin min ashuyuukhi idaa kaana lakum xaaja fastakiisuu bi wa tacaalow ilaa qabri wadaadaha noocaa samaynaya markaad dabagashood weydiisto waxaan maxaa u daliil ah khaladkan diineed aad ku dhacaysaan maxaa usal ah al aayada kuu sheegi mahayaan xadiis nebi maxamed kuu sheegi mahayaan saxaabaa samaysay ku odhan mahayaan ayib a'immadii muslimiinta ee diinta lagu yaqaanay madaahibta afarta iyo khayrkoodna kuu tiirin mahayaan markay u badan yihin waxay odhanhayaan oo sheekhaan baryayna n tuugayna ah, yaa wuxuu odhan jiray markuu dhib idinku dhaco aniga igu soo tawasula qabrigayga imaada isoo barya ilahay agtiisa magac baan ku leeyahay haddee wadaadka nin walba haddee ma og tahay waa u sahlan tahay ma wadaadkaa shaarica mise allah sharciga dejiyo diinta ma allah wax xarima oo allah wax banneeya ma rasuulkaa diinta ummadda gaadhsiiya mise wadaad wadaad hadalkiibaa diin laga dhigtaa dhib jira weeye sheekhu aad baa aqliyadda oga hadlay laakiin wadaadkuu soo gaabiy walihaada saa darteed maadaamay cilmi iyo aqoon iyo cibaado lahaayeen khaladkana uu ka soo galay dhaqan iyo caadad dad ay sameeyeen bay ahayd waxaybay ku barbaareen ku ababeen ay ku anqareen walihaada saa awgeed lamaa nubiha marka la baraarujiyey man axadkii nubiha la baraarujiyey oo min fudalaa'ihim culummadoodii ka mid a ama raggooda ama aqoonta lahaa tanabahu waa baraarugeenbu ninku mogta hadduu cilmi leeyahay ama xoogow aqoona leeyahay ama raganimo ay ku jirto khaladka marka loo saxo loo saafsaafo wuu fahmaya laakiin caamay dhaga waaweyn weligiiba maya anu halkaasaan ku nafbaxaaya wahaabiyada iska ilaaliya muskilad war maxaa wahaabiye ah iska badaa magacanoo waxaan lagu sheegay ka hadan alla keligii bari ma dhib ku jira dayib maxaa lagu yeelay ilaahaygi ku abuuraya khaaliqa aha eed mudan doonto adduun iyo aakharaba allaha bari oo alla tuug oo ilaahay axad kale faraha ka qaad oo rasuulka xaqiisa khaaska iyo goonidaasii culummada ixtiraamkeeda goonidaasii laakiin baryo iyo tuugmo iyo cabsi allah kugu leh maxaa dhiba ku jira maxaa lagu yeelay ma golsha lagaaga kaaji masdhiijaan baa lagaa dhoobeeyey la garan maayo tanabahu waa baraarugeen wa calimuu waxay ogaadeen anna maa kaanuu calayhi waxay horaan ku dhaqmi jireen laysa min diin lislaam inuusan diinta islam ka tirsanayn bay ogaadeenba in sheekh cabdiqaadir la baryo oo xaggiisa loo tallaaba tukeeyo oo asaga la cuskado oo loo yeedho cinda shadaa'id waalkuruub inay diin la'aan tahay nebi maxamed diintiisana ay beri ka tahay bay ogaadeen bal huwa dhaqankaasi wuxuu ahaa mushaabahatun licubaad اlasnaam ama bal huwa mushaabihatun way mushaabaha la shabahay isku ekaysiin lisu ekaysiiyey licubaad اlasnaami qolyihii sanamka caabudi jiray laakiin haaulaa wuxuu u soo degay bakri ba hadda sheekhun nabar xun ku dhufanhaya qolyaha culummada ee fudalada ah intii la baraarujinay waa baraarugeen kii kalena khalad uu samaynhayay buu ahaa laakiin diin kama dhegaynin iyo muxuu ahaayey ee dad an axadna kuma tagfiirin ninkan muxuu sameeyey wuxuu ihi istiqaasa nabi maxamed ruuxii diida ee tawalsulkiisa waaba gaal buuri bakri meel cidlo iska fadhiistay casar dheer buu iska caraabay wuxuu ihi nabi maxamed in la baryo oo la tugo ruuxii diida ama muran iyo hadal ka keena iyo tawasulkiisa waa kaafir bu maxaa nabiga maxamed buu bahdilhayaa wuu quursan hayaa ayib la odhan maayo gaal baa maadaama aad istikaaada mxuua la timid marka lagula boodi maayo sheekh islam saasuu asagu odhanhaya wuxuu leeyahay asaguna takfiiriyey doqonnimadiisi iyo jahligiisi iyo caqli weeye annagoo intuu noomayso in la egu miismayna buui ninku hadduu islaantaada ka zinaysto xaaskiisa u dabamari maysid hebel baa islaantayda kufsaday iga zinaysta anna tiis haddaanaan kufsanin oon ka zinaysanin waxa ma bannaan ayib asagaa dembigiisu lagu qaaday adugu inaad ku xadgudubto laguma ogolo ayib nin baa ku sixiroo sixir kugu dilay anna waan sixirhay lama ogolo ayib waxyaaba aan laisdhaafsan karin baa jira oo noocaasa ah. idan wuxuu ka hadlayaa laakina haaulaa'i kuwa wadaadahee ayagu intay khaldameen marka lagu baraarujiyey baraarugay ama ayagoo lagu baraarujinaba ku dhinto wax u saay oo wax ka saxa waayey kulluhum dhammaantood laa yacuddu ku tirin mahayo kana soo qaadi mahayo nafya haadaa istiqaasada iyo tawasulka ummadda in loo diido oo la anfiyo laa yustaqaasu bihi walaa yutawasalu bihi la yidhaahdo iyo wanahyi canhu in shirkigaa layska reebo kufran ku tirin maayo kasoo qaadi maayo wadaaddaha ayaga ah haddaad tira waxaan iska daaya ama kala dagaalanto ama aad ka reebto ama aad diiddo ku dhihi maayan waad gaalowday annagu sidaan nala saxan shee sheewal baa sidan yeeli jiray way fiican tahay ba iska taagan yihiin laakiin ninkii intuu ayada u daliishado u cadday waxa inuu khalad diineed yahay la dagaalami maayo mana tagfiirinayaan doqonkan laakiin muxuu isagu dabaalkan muxuu sameeyey ilaa mila hada alaxmaq daal buu sheekhu doqonkan dabaalkan caran weeye doqon dayib candadawl weeye kanoo kale ilaa mila hada daal اlaxmaqi kan e, dhunsan ee xaqi garama xaggana caqliyarada intaa u dheer tahay unbaa ku tirinhaya shirkiga ummadda loo diido oo laga hor istaago oo lagala dagaalamo wanaag iyo tawxiid islaamnimo wey in rabbigood lagu xidho keligii khaaliqi abuur lagu xidho nebi maxamedna xaqiisa khaaska la baro culummada xaqeeda gooni loo baro nin walba xaquu leeyahay si la yidhaahdo axad walba ilaahay xaqiisana awliye iyo ambiyaha ogu darin kala sooc hawlaha ninka yidhahdo xudhi waa khayr ama asagoo muran ka qabo iska aamusi laakiin axad odhanayo taas waa gaalnimo ma bannaano ninkii hawshaa ka hadla nabi maxamed buu bahdilay wuu quurhsaday waad jaaifaysay waad gaaloobaysaa axad yidhi ma jiraan ninkan horti alladii kaasoo xaaqa bi u halaagay wabiilu annakaal ciqaabtii ku dhacday boqorba intuu hawshii hawsh la wareegay oo kitaab qoray oo ibnita ku radinhaya la wareegay shaam oo dhan buu la wareegay masar buu la aaday meel kastuu mariyey igu taageer ibnu tamiya ila ila qabta wax ku raacu waay waagii dambe haddana nin boqoraa isku dhaceen boqorkii baa intuu qabtay ayuu garaacay wuu tacsiiray sixin buu u rifay la wareejiyey weliba intii dameer la saaray baa lagu wareejiyey birqalax ciyaaziya lagu diray waa la cibay kaarkaa laga gubay sheekh wuxuu uhi ku dhacday waa dulmigu ummaddu u geysanayo ibnu taymiya wuxuu isku dayay geed dheere geedkan maxuufa in la dilo oo qudaad buu kaalmaystay dowladdii buu u jaajuusay buu noqday jaajuusay wadaadaha oo yidhi hala qabto ninkan diinta ummaddu la dagaalamhaya rasuulka lama baryi kale uu leeyahay laguma tawasuli kale uu leeyahay kitaabbuu qoray ummadduu aafayn halala qabto war naga tag baa lagu yidhi sheekhiisii shamsudiin aljazari oo asaga sheekhiisa ah kan shaaficiga waalan ayaa xuquuri waad waalan tahay haddaad hawshan dayn weydana adoon dhimanin baa ilahay ku ciqaabi doonaa ba yidhi khaladkan aad samaynayso dulanka aad samaynayso war culummadu hadday iskhilaafaan xataa cilmigi waa xad buu leeyahay waa laga niqaashaa waxbaa la isweydiiyaa laakiin dagaalkan iyo hebel ha la dilo iyo hebel ha la qabto iyo dowlad loo dhiibi iyo waa gaalkan aad la ordayso maxay tahay maxaa daliila adaaba ah? shirki dhex fadhiye waxaan haddaadan joojinin buu adoon dhimanin baad ciqaab la kulmi doontaa sidii bay noqotay ilahi baa ku imtixaana tiibu ibnu taymi ka hadlaya hada alaxmaq aladii xaaqa bihi u halaagay bui waa biilun annakaali ciqaabtii mxuu kulaylkeedii dhibkeedii ayaa baaba'shay ama caaqibadeeda xumayd fa inahu ninkaani min hulaati ahlilbidac buu ku jira ahlubidac kuwooda xadgudbay ayagaa roona moogta ninna waa dhexdhexaad isagoo mubtadica ayuu xoogu miiri qabaa ninna waaba nin waalana xayraana wey fa inahu min hulaati ahlibidaci ahlulbidac kuwooda xayraansan buu ku jira aladiina kuwaasoo yabtadicuuna bilaabanayoo abuuranhaya alqawla bidcay abuuranhayaan wa yukafiruuna man khaalafahum ruuxii ku khilaafay gaalaysiinayaan fiihi fi lqowli lmubtadac bidcu asagu meel waxbuu iska aamini aan sal lahayn wixii uu iska aaminian salka lahayn ruuxii ku khilaafana wuu takfiirinhaya warwarkan aad timid yaa kaaga horreeyey keeni maxaa u daliila min kitaabi wa sunnati rasuuli ma ijmaacu salaf sariix ma jiro qiyaas saxiixo sariixa ma jiro anaa idhi waa yahay meel rabbi kugu geeya wada waa yahay caryaa igu khilaafa ninka ugu khilaafan waa gaal buu leehay waa dhaqan ahlbidca hawshaa lagu yaqaan kalkhawaariji sida khawaarijtoo kale iyo wlrawaafidi rawaafida iyo wاljahmiya raafidadu waa taqaanaa shayaaiin weeye diinlaawayaala zanaadiqana u badan qabana inuu mxuu ahaay cumaan iyo caliy iyo abubakar ay gaala yihiin calina ay dulmeen diin laawayaal wey kitaabka qur inuu wax ka maqan yahay aaminsan yihiin intuu yahay in la eg ama ku dhow baa maqan bay leeyihiin musxafu faatima ulu baa maqan iyo ulusaan bay ku hayaan isku diinmatii nimankan ayaga ah. ilaahay khayrkii in la bari karay aaminsan yihiin cali inuu ilaahayay aaminsan yihiin zanaadiqa murtaduun badankood weliba khaasna culammadooda ama aljahmiya waa nufaatu asifaat walasmaa mucailatu allah baa loo yaqaana ilaahay bay sifaatkiisii iyo tilmaamihiisii iyo asmaadiisi o dhan bay baaba'asheen marka niman diin laawayaala weeye iimaankoodana waaba baailba waaba bidca mxuu ahaay shayطaaniya bay la yimaadeen fi اliimaan wa fi اlasmaai wasifaat khawaarij ayagu sheekh waxbuu ka sharxi doonaa dhibkooda u badan ay la yimaadeen bidcay abuurteen loo yaqaano mxuu ahaayey tarku aلsuna اlmukhaalifa lilqur'aani calaa zacmihim inaan lagu dhaqmin axaadiista nabi maxamed ka sugan laakiin khilaafsan qur-aanka sida igu sheegeen waxay la yimaadeen in la takfiiriyo cuثmaan iyo cali la takfiiriyo bal waxay ku ijmaaceen siduu ashcari soo guuriyey fii maqaalaati u soo guuriyey in cali uu gaal yahay khawarij oo isku ijmaaceen xilligaa raggii joogay khawaarijta hore cuثmaan laba qayb ba u kala qaadeen fadradiisa hore inta hore lixdii sana urisa khilaafadiisa waxay dhan wa fiicnaa qayb danbuu gaalka yahay qolyaa yidhi qoladhan kulligiiba waa gaal waxay takfiiriyeen cumaan iyo cali iyo saxaabadii taageertay min almuhaajiriin walansaar o dhan bay takfiiriyeen diin laawayaal weeye waa min badacin waxaa in shayga dembiga dadka lagu takfiiriyo khamraad cabtay gaal baa tahay waad gaal baa tahay been baad sheegtay kaafir baa tahay waxbaad xatay gaal baa tahay war dembiga xad buu ama xadba ma laha laakiin waa kabiira min alkabaa'ir addoonku hadduu ka toobadkeen ilahay waa u dhaafahaya hadduusan ka toobadkeenin ilahay aakhara hadduu doonana waa cadaaba hadduu doonana wuu ka cafinhaya waxaa ruuxi uu ku gaaloobo waa xukun gooni oo gaalnimo ah annawaaqid alislaam waliimaan masaa'il gooni ah weeye marka altakfiiru bidamb bilmacsiya duuna alkufri iyo takfiiru asaxaaba qaybta aynu sheegnay bidc badan noocaas la yimaadeen haddana ninkii ku khilaafa hawsha ayada way gaalaysiinhayaan haddaad tiraada dembiga laguma gaaloobe shirkiga iyo kufriga lagu gaalooba wabay ku gaalaysiinhayaan warzina laguma gaaloobe xad baa la iska oofiyaa beenta laguma gaaloobe waa dembi macsiyo iimaankaa ku nuqsaama dhaawac baa ku gaadhi diintaadii laakiin ku gaaloobi mays maya gaal baatad nagu khalaftayba meel abu samaystanhayaa bidcadiisa haddaad waa khaldan tahay oad gaaloobaysa ayib kuwa hadda dhuusamareeb ee samatariya adduunka rogay iyo mxuu ahaay kuwii sheekh nuur xuseen caabudi jiray iyo kuwa mxuu ahaayey marna laga soo afufa gada laga soo afufa ee suufiyada shirki iyo gaalnimay diin ka dhigteen wa maca ninkii yac yidhahda waabay gaalaysiinhayeen ku dagaalamaayeen ilaa ay mala zanaawi la galeen oo asagaaba soo asaasayn amiiru lmuminiin mala zanaawi amiiru suufiya cafwan cafwan amiiru suufiyati walmushrikiin mala zanaawi baaba soo diray baa soo dabaalnimadooda xataa qolihii xataa jabhadaha hore slmt iyo mxuaha isheg s d ft iyo nimanka hore xataa geli jira etoobia nin haata intuu ka hadlay adisaba yidhi annaga waxaana soo asaasay oo na wada mingisto xayle maryam iyo xayle salaasi iyo lama ma jirin lannu xataa caqli kuwan ma laha intay fadhiisteen adisababa ay dheheen amiirkaabana soo magacaabay dowladda etoobiya mala zanaawi owkaasa halkan nairobi bay ku dagaalameen int ninkii dhoofilaa shirka ka qaybgeli lahaa halkan isku laayeen anaa ka qaybgeli casumaadda amiirka amiiru suufiya walmushrikiin iyo anaa ka qaybgelahayay maada dagaal bay ku kala baxeen waxan waaba dabaalaba caqliba ma lahaba ruuxu mar shirki iyo kufriga gaalnimo ku dhaco miirkaaga ka tegaya maanka minhum ilaa kala ancaam bal adallu sabiila wey <clears throat> ya sheekh eh, eh. Ah. wax ku jaban me waa diin tawxiid wey khayr wey waan gaari doona asagu wuxuu u arkaayay in nimankan xilligaa joogay dacwadu aysan gaarinba oo xilli fatarada ay ku jiraan wax weligood ba yidhahda waxaan waa khaldan yahay ama waa shirki waa ku rumaysa aragba waxay ku caqliyaysanoo ku barbaareen kufri iyo shirki iyo gaalnimo taasayba alle ugu dhowaanhayeen dacwadii ma gaadhin halkaasu sheekhu taagan yahay wuuna caddayn doonaa marka habeen damben baxdiga gaari doono baan kaga hadlayna insha allahu tacala saasuu sheekhu aaminsana lakin waa masala khilaaf ku jira wey sheekhu wuxuu uhi faina hada alqawla warkan uu la yimid bakri aladii qaalahu uu yidhi lam yuwaafiqu calayhi axadu min culamaai lmuslimiin wax ku waafaqay ma jira shirki ruuxa ummadda u diida ama ka istaaga ha la tagfiriyo oo hala dagaalamo oo la dilo wax ku raaca wuu waaye bu kuwa la joogay lwlina wlaakhiriin cafwan llwalina wlaakhariin raggii dambeeye culummada ahaa iyo inta horraysay mutaqadimiin ahaa warkan uu la yimid wax ku raac lama aragbu waqad taafa wuxuu la wareegay bakri bijawaabihi jawaabtiisana anig ugu radinhayay ee uu shirka ku difaacahayo calaa culamaai misr culamada misr joogta la maray oo u geeyey liyuwaafiqahu waaxidun minhum soo ugu waafaqo hal nin ayaa ka mid a hal ninoo caalim oo taageeru raadinhaya famaa waafaquuhu hal nin ku raaco waaye waaba dhibintiiskitaab dhan qorto la wareegto wax kaa aqbalaba aad weydo iyo axad ku taageeraba wa alaba minhum markii intaa oo ku guulaysan waaye oo kitaabkiisa wax taageero la waaye wa alaba minhum wuxuu an yukhaalifu ljawaaba jawaabta inay khilaafaan alladii jawaabkaasoo katabtuhu anu aan qoray buur jawaabta ibnu taymiya uu qoray ee uu ku alistiqaata iyo ku saabsanayd tawasulka iyo shirkiyaadka ku saabsanayd ayuu dhahay bu waa yahay tan ka hadla kitaabka iska badaayo oo ibnu taymiya jawaabtiisan khilaafa ha taageerine famaa khaalafuuhu maysan khilaafan wax asaga taageerana wuu waayey jawaabtayda wax khilaafana muusan helin waqad kaana bacdu اnnaas dadka barhkii waxay ahaayeen dadka barhkii wuxuu ahay waafiquhu ku waafaqsan calaa jawaazi اtawasuli tawasulku inuu bannaan yahay binabiyi اlmayit nabiga dhintay dadka qaarkoodba waxay ku waafaqeen asaga tawasulku inuu bannaan yahay nabiga dhinta lagu tawasulo oo la yidhaahdo ilaahw nabi maxamed fadligiisa igu dambi dhaaf barakadiisa igu naxariiso taas waa tawasul dadka qaarkiiba waxay qabeen tawasul inuu bannaan yahay laakiin istiqaao wax banneeya u waaye iyo wax ku raaca midnaba ayib laakinahum lam yuwaafiquuhu ma ku waafiqin asaga calaa tasmiyatihi tawasulka in lagu magacaabo istiqaasatan laba macnuu rabaa in isku labe moogto waa inaga soo marray way ka diideen waxaa le atawasul gooni waa maxay ilaahay fadliga hebel sharafka hebel jaahiisa wejigiisa igu naxariiso wey waa alla la baryahaya laakiin meel la soo maray istikaaaduna waa toos sheekh cabdiqaadir oo ii gargaar nabi maxamed oo ii dambi dhaaf ii naxariiso janna igee naar iga badbaadi wey taasi waa diin la tan wax ku taageera waxaa leeyi tan socon mayso tan ma yeeli karo dadka laakiin badinkii waa khilaafay walaa calaa kufri man ankara alistiaaata bihi wax ku raaca muusan helin sidoo kale calaa kufri man ruux gaalaysiinta ama gaalnimadii ankara qoonsadoo diida alistiaaata in la gargaarsada bihi birasuul wnabiy lmayit axad jidaada ku taageera istiqaatana muusan helin axad tawasulka istiqaatayadana muusan helin dadka diidan tawasulka iyo istiqaatada in wax gaalaysiiyana wuu waayey oo walaa jacaluu ma aysan ka yeelin culammadii masar uu maroo dhanba walaa jucila baa idiin qoran walaa jacaluu baa asalka ah walaa jacaluu ma aysan yeelin hada inkaaru alistiqaaati wاtawasul biاlanbiyaai wاlamwaad min asabi xadgudub iyo cay kamaysan dhigin ila asagu wuxuu uhi maogta ninkii maanta yidhaahda nabi maxamed lama baryi karo nabigu meel kaga dhacay war meel ka dhacaa loortiisa muxuu ahaa ma nabiga xaqiisii baa gooni loo saarhaya iyo xaq ilaahay baa la lilaahi xaqun laa yakuunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaan idan ilaahay addoonkiisuna maxameda xaq buu leeyahay aliimaanu bihi itibaacuhu maxabatuhu tawqiiruhu wa tabjiiluhu ayib takfiiru man khaalafah wasabah gooni weeye axkaamtaas ilaahay in la caabuduu leeyahay laa yushraku bihi shaya maxaa iskugu qasaysaanhawsha ayb walaa jacaluu ma aysan ka yeelin haada in istiqaaada la inkiroo la diiday iyo shirkiyaadka min asabi billaahi wa birasuulihi ilaahay baa la caayay ama rasuul baa meel lagaga dhacay hortii waxyidhaa lama arag waa war asagu uu la yimid wey bal caamatum culammadii masar badankood ama kulligood waafaquu waxay ku raaceen ibnu taymiya khayrkii calaa manci listiqaaati bihi inay diideen nabiga in la gargaarsado oo la baryo bacda maa maata an yulaba in laga albo minhu min arasuul maa laa yaqdiru caleyh ila allah intaasa lasku haya war nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu aleyh hadduu muutana iyo hadduu noolaaba wuxuun alla mooyeen axad kale uusan awoodi karin lama weydiisan karo lamana baryi karo war nabiga halugoynina ayib nabigu in badan buu yihi inamaa ana cabdullahi warasuul yaan lagu xadgudbin shaydaanku idin duubsanin laa taruunii kamaa arat nasaara ciisa bna maryama inamaa ana cabdullahi warasuulu ha igu xadgudbinaa siday nasaaradu nabi ciise ugu xadgudbeen anugu addoonka ilahi rasuulkiisana waanahay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadi dacii haada wa quulii maa kunti taquuliin laa yaclamu mlaa yaclamu maa fii hadin ila allah gabadhi buraanburaysa t nabi baana dhex joogo annagu qaybka la socdo waxa berri dhici og bay tiri nabi wuxuu hi maya kan ha dhihi jooji hawshaan buraamburka kore iyo sugaantaad iska wado laakiin tan waa khalad nabiga jagboint u dhigta hawsha ayada waa in la qabto khaladaadka diin waa la dhabbaad siinaysa gabayga haka galagoynin iyo gabadha carabka ooga kaciyo buraamurka ha dhammaysa ma jirto dhabbaad siin shirki wey waa diin la-aan daci haadaaba nabigu kan jooji isagu wa quulii maa kunti taquuliin gabaygaadi kale iyo heestaada iska wada iyo buraamburkaadii iyo ammaankaadii laakiin eraygan isagu waa khalad maxaa jira maa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxaa dhacaya alla unbaa og subxaana wa tacaala anwana addoon baanahay wixii yare layga sheegun baan oga nabigu waan hawsha in la qabto wey iska daa hayb shirkiyaad kuf ilaa hayrkii baa la caabudi cilmulhaybka iyo ilaahay hayrkii in la caabudo kee xoog badan ninkii aniga hallay baryo hallay tugo halay caabudo sida aniga ilaahay loo caabudo ama yidhaahda haybka waxa maqan baan ogaha kee dembi weyn keebaa gaalsan labada arrimood hala cawda gaalsan iska ilaali hada asludiin ayb labadodu waa kufri iyo gaalnima laakiin tanaa daran <clears throat> sheekhu marka wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh waxaan diidannahay een leenahay waa gaalnimo axad aadaman uusan kugu waafaqaynin waa maxay nabi maxamed baa laga baryo oo la weydiisan hawl iyo arrin alla mooyaan axad kale uusan awoodi karin wamaa calimtu ma ogi buui sheekhu caalima nin diin leh oo aqoon leh oo naasaca ka murma oo ka muransan fii ana alistiqaaata binabiy nabiga in la gargaarsado la tugo la baryo iyo wakayri nabiga axad aan ka ahaynba min almakhluuqiin oo inta la abuuray ka mida bi hada almacna waa maxay alabul mxuu ahay mxuu ahay aalab min alanbiya walwliyaa fi ma laa yaqdiru caleyh ill allah bi hada almacna laa tajuus laa yajuus أن الاsتiاaثaةa بhdا الmعنى waa maay waa aلب min النبي ma laa yqdir عalيه إlا الlah ayb inaysan banaanan nin caalima muran ka qaba ma ah ya buui sheekhu ilaahay wuxuu keligii awoodo asagun baa la weydiisan aadamuhu waxay qaban karaan ilahay inu bandhigtana waa tawxiid wanaag ayaga inaad weydiistana way awoodana way bannaan tahay laakiin ilaahay wuxuu keligii awoodo oo basharka awooddiisaba ka baxsan in nabiga la aado ama awliye la weydiisay iyo iyo dad dhintay in mootan iyo noolba inaysan bannaanayn axad aadamo oo qaba ninkan hortii ma arag bulsho runtii maca ana qowman weliba iyadoo qolyo buui ka dadka xilligaa joogay kaana lahum qaradun wa fiihim jahlun bisharci qaamuu fii dalika qiyaaman cadiima markuu nin kitaabka la orday oo dadka dhex qaada oo nabigan u gargaarhaya oo nabiga meel lagaga dhacay oo salligii baa la diidan yahay oo nabigii baa la bahdilhaya ibnu taymiin liyo inkaar qabaa soo baxay wuu wareegaystay carro isku shubay wuu habar wacday caamaa taageertay xoogu caamo ah dowladda qayba ka midaa ah taageeray qudaad qayba ka midaa ah taageeray ayib oo burhaantiisa dhex booday laakiin baktigu asagu uu watay laguma taageerin waxa uu akhrinay ila been buu wadaa baa lagu dagmay maca ana qooman qolya lahum waxa u ahaabuu haradun muraad iyo niman baa harad dan bay niman waxaa jira sheekha ku kacsan ibnu taymiya ahaayeen nimaad xoogow col ahaydeen hadday nin isku kacaan isku dhacaan waad kaga faa'iisaneen maogta minaantuu god igu jiraa weeye ninkii hebel ahaa ee geedaan u maraba waaye maanta hebel ishayaane maanta alleehan ka ana lugtaan qaban haya waa laiskugu tagahaya maca ana qawman kaana lahum haradun muraad iyo dan bay lahayn iyo xasad baa hayay iyo muxuu ahay cadaawad wa fiihim jahlun bishar waxay kaloo qabeen cudur jahl diintana ma yaqaanaan cadaawad aniga iga qabaanna waa jirtay buur qaamuu waxay istaageen fii daalika arrinkaas bay in la bumbuuniyo hawshaas oo nabigu alacaaye la yidhaahdo oo ibnu taymiya diintii badelhaya la yidhaahdo ayib qiyaaman cadiiman istaag weyn bay istaageen dab yar maysa dhigin wey balaayay kacsheen iyo bulsho wastacaanu waxay kaalmaysteen istacaanu baa asal ku qoran sadana biman dad bay axad bay kaalmaysteen kaana lahum qaradun minda wa sulaan niman mas-uuliinoo ka tirsan oo ayaguna dan xun lahaa ayayba kaalmaysteenba oo dhanala qabo maanta haddaad nabiga u gargaari weydo ood ibnu taymiya meel kaga soo hadhi weydo xilka ma sii hayn maysidba waaba lagu doonaaba ilaahay baaba kugu sallida nimanka xil qaada ma doon inaad barkood noqoto boqor fiicanoo weligiiba meesha aan ka dhaqayn kursigaani maanta noo gargaar indhahiis daba dhigeen ayib wa waxay kulmiyeen annaasa bulshay soo kaxeeyeen wa caqaduu dood baa loo sheekh maxaa ibnu taymiya waa kala baxno adaa loo soo ururiyey qudaad baa la soo ururiyey baa timid niman baa la keenay meesha diintii baaba ka daahirtayba xaqii baaba caddaadayba fircawn warkiisa oo kale way <laughs> wa arsil fi lmadaa'ina xaashiriin soomada maqal ayib fa jumica saxara baa muuqanaya marka intii wax la burhaamo oo wax la abaabulo oo balaay lasu keeno sidii loo mado inuu xaqu baaba ahay unbaa xaqu baaba dilaaciba niman aan weligoodba run maqal bay runtii maalinkaa maqlay wadaadkana lagu diray ibnu taymiya waa nin aafaysan diintadu bedelhaya balaayo wey sheekhi baa soo fadhiistay waa hadlay nabi maxamed dhexalkiisa buu ka hadlay diinta buu ka hadlay ya mbaa la yidhi wadaadku wuxuu leeyahay war maxaad noogu dirteen war maxaad noo aafayseen waa ninku waa nin culumaa war xaq buu sheegahayaa balaay waa laga dilaamaya ninkii bakri iyo kooxdiisii waa laga dilaamay shacabki baa ka yaacay sidii shaahi eraanka shacabka yaacay ma maqashay waa laga yaacay casar baa laga yaacay tiibashow ka hadlaya wa jamacu naasa ummad bay soo urusheen wa caqaduu waxay gunteen majlisan fadhi cadiiman weyn dalla waxaa ku dhumay fiihi fi lmajlis sacyuhum dadaalkoodii dadaalkay wadeen o dhan baa ku baaba'ay maxay doonahayeen in bulshadu intay istaageerto oo shacabku iskaalmaysto ibnu taymiya la gowraco alkiisaba dib dambana wax ka dhaqaaqa aan la arag oo shacabka laga horkeeno oo lagugu diro oo lagaa kala tanfiiriyo wadaadihii ictisaamiyiintii maxay samey waay baanu bulshada ka horkeenaynaa maanta ayb shacabka soomaaliyeed nimankaan niman mufsidiina weeye niman balaayaa ah weeye niman waxaa weye khawaarija weeye takfiiriyiin weeye dhiiggay banaysteen ummadda bay kala gaabsheen waddankii bay dumiyeen niman dhib badan weeye muxaadaraad baan qabaynaa dawaad fii boosaaso fii garowe fii nairobi fii muxuu ahay oroba fii maraykan maxaa kale fii south africa meel kastaan tegayna haye kadibna burca ku dar meel kastaba adugu muxaadarad baan qabanaynaa waa maxay litanfiir dadkaan ka yaacinaynaa ummaddan iyo waxaan iska horkeenaynaa shabaabka baan iska horkeenaynaa cagsi bay noqotay cagsi salaadiin ugaasyo qabaa'il dhan baaba taageerayba qabaailan maxaakimta xataa taageerin baa iyaga taageeray shacabka waa dagaalamayaba weerar yar markuu ka dhaco hadda waddanka lasoo weeraro meel saraakiishii soomaaliyeed iyo khubarada iyo nimankii janaraalka dibadaha jiray baa talooyin bixinaya qaabkii loola dagaalamay cadowga intarnad bay soo gelinhayaan shacabkii baa la tacaadufhayaba leanna waxaa la ogaaday keliya inay nimanka maanta u taagan islaamka in la difaaco dulliga iyo gumaysiga qamaamahayana yaciska ayaga inay yihiin intana kale tunjiyaan ku fadhinaa tunji hooyoy kaale iga dhaq baan ku wada haynaa kulligeed hawshaa marka hawl loo baahan ma ninku ma khaladkiisa kale aad ku haysta waa gooni laakiin camalkaa weynay jahiilka u taagan yahay in lagu ixtiraamo lagu xurmeeyo lagu duceeyo la taageeru kaaga baahan yahay nimaan khalad lahayn aadamahu ma jiro soomaalida waxay tiradaa geed walba hal inkaris way hoos taalla geed weyn haddaad hoos timaado oo aad xaabo iyo qoryo ka weydo wuxuun waa hoos yaallaa kugu filan raashin ku kariya nimaan ceeb lahayn oo asaga in ku filan lagu cadaab aan lahayn ma jiro ilahay inuu dembigaada kugu dhaafo ku asturna ka bari muslimiintana ha ku xadgudbin imankaa dhiigoodii iyo lafahoodii iyo mxuu aha waxay awood lahayn halkaa iskugu geeyey inay ku difaacaan dulmigana kaaga dul yeelaan gaale iyo etoobiyaan iyo mxuu ahaay wixii soo raaca o dhan yac yidhaahdaan iyo murtadiin u taagan dan wax kalena aan kaa rabin laa jazaan walaa shukuuran aan kaa rabin maxaa ku dabadhiga alla kugu diray adoo tuujum ku fadhiya ayib waayahay ilaahay cagsi buu ka dhigay cagsi nafsa shay wey nafsa shay wey wcaqaduu majlisan cadiima dalla fiihi sacyuhum camalkoodii dhaqdhaqaaqoodi dadaalkoodi o dhan baa ku khasaaray meeshaas wa dahara waxaa muuqday fiihi fi lmajlis goobta lagu dooda lagu niqaashay jahlum aqoonyaridooda jahligoodii wa khaaba waxaa muxua hongoobay oo guul daraystay fiihi fi lmajlisi qasduhum ujeedadii lahaayeen ujeedaduhu maxay ahayd ummadda in laga horkeeyo ibnu taymiya lagu dilo wa dahara alxaqu xaqibaa muuqdo u cadaaday liman axad buu u cadaaday yucaawinuhum taageeri jiray oo min alacyaani mas-uuliinta ahaa niman duqay ah oo acyaanu lqabaa'ila acyaanu dawla wasalaatiin oy nimankan aafeeyeenoo xaquba xaq aan fahmin baa maalinkaaba xaqi maqlayba dhegtooda niman aan aayadba gaadhin iyo xaq ma ogtahay ayuub ayuub ibnu taym wuxuu yihi idaa aradta an taclama khata'a shaykhika fajaalis hayrahubu haddaad doonaysa sheekha wax ku bara iyo macallinkaada khaladkiisa inaad ogaato culummada ka soo jeeda la fadhiisabu weliga haddaad wadaad u xidhnaato oo un kugu akhriyo hadda asaga wax kugu shubtayba waxaad u baahan tahay marka in dhakhtar lagu geeyo aysu intii lagu geliyo lagaa shubo bakteriyada jaraasiimta lagaa shubo oo wax saafia lagugu shubo idaa aradta an taclama khaطأa mucalimik aw khaطأa shaykhika fajaalis hayrahu alimaam daarimi waa kusoo saaray fi sunani muqadimada kitaabkiisa aar saxiixa wey salafku waxay odhan jirta adaad doonaysa inaad wadaadkaada sheekhaada aada ogaata khadda isay gafkiisa yuusan ku aafaynin culamada kana wax ka dhegayso marka nimankan duqoyda ninkane u xidhnaayeen iyo suufiyadii meeshaa joogtay weligoodba sheekhulislaam iyo culammada saxanba ma aysan ka maqal xaq iyo kelimo fadhigaasaa la iskugu yimid dhegti baa weynanta waa un ama kaageen xaq aysan maqal maalinkaa ka hor bay maqleen way ka toobadkeeneen watamanow nimankii waxay tamaniyeen hawshaa waday anna maa facaluhu waxay sameeyeen maa kaana inuusan dhicin bay tamaniyeen war maxaa noo geeyey balaayadan bay dheheen shacabkii baa wixii fahmay waa laga dilaamay duqaydii baabaa ka hor timid ibnu taymiya shacbiyad helay bulsho badan kastan badan baba helay macaamiil xalqadiisii baabaa dadaan iman jirin baaba yimid waaga dambe shaekhulislaam waa la daba dhigtayba fartay dhexda ka qayn war maxaa noo geeyey balaayadan gurigiisa iskaga jiro ha qarsoonaado maxaanan dood ogu qabanon ogu yeedhnay balaayadan waa tamaniye watamanow ana maa facaluhu maa kaan maxaa yeele liannahu waxay sameeyeen iyo fadhiga iyo doodu kaana wuxuu noqday sababan sababa uno liduhuuri lxaqi xaqa caddaashihiisa maa aladi maca aladii kiimiciisa ku caddaado ama xaqu uu jiro caadahu la colloobeen ibnu taymiya colka la ahaa inu la dagaalamahayeen baa dadka waxaa u caddaada inu asagu xaqa ku taagan yahay inuu saxan yahay inuu gar leeyahay halaga shaca badnaado caamadu xagga u dilaanto ayagu waxa afuufeen laakiin dadka waxa u cadday in badanoo ka mida ah maalinkaas oo inama wali mas-uuliin culammaa yihiin iyo qudaad inuu ibnu taymiya laga gaadaran yahay wa qaamuu calayh ninkay mxuu ay ku istaageen ay ku baxeen ay kharajuu calayh ninkay colka la ahaayeen ay shacabka u soo kiciyeen ay ku baxeen la dagaalamahayeen baa la ogaaday inuu xaqu xaggiisa jiro wa sababan buu wa sababan baa idin qon lakin wa sababan baa sax ah liannahu kaana sababan liduhuuri اlxaqi maca aladii caadahu waqaamuu wa sababan liinqilaabi اlkhalqi ilayh wa sababan baa ana ii qoran susaa maaha wa sababan baa sax in la nasbiyo wa sababan sabab buu noqday liinqilaabi اlkhalqi ilayhi khalqu xaggiisa inay usoo jabaanba arrinkaa wuxuu noqday sabab keenay in shacabkii xagga ibni taymiya ay soo aadaan wa kaanuu waxay noqdeen nimankii dhibka waday kalbaaxi sidii ninkii baaray oo kale can xatfihi can xatfihi cafwan wadkiisii bidilfihi alxaafir bixatfihi bidilfihi baa la yihahdaa waa nin mxuu ahaayey nin baa garnuug qabtay baa la sheegaa mxuu ahay maalka asalkiis wuxuu ku yimid ama cawl markaasuu madaxa kaga istaagay wuxuu ku gowraci waayey iyadoo rafanaysa dhabanaysa bay qoobkeeda middi saawir oo ku jirtay dhulka bay kusoo bixisay mididiibu qaato ugu soofaystuu ku gowracday marka kalbaaxii baa la yidhahdaa can xatfihi nin muxuu ahay sababkii lagu diilaha asagu keena wey adoo ninkan garan la ku dishaba oo qaabaad u qabata garan la buu asagu wuxuu tilmaamay qaabkii loo baabi'in lahaa ibnu taymiya asagaa gacanka gobad ahaa ciidan la'aan buu ahaa tol la'aan buu ahaa dood bay qabteen caanbay iskugu yeedheen culummay soo ururiyeen duqay iyo saraakiil bay keeneen iyo bay keeneen bal wiilkan dhagaysana wuxuu sheegahay wiilkii baa hadlay odaygii ka soo jeeday baa hadlay waa lagu kala baxay shacabka ibnu taymiya raaceenba nimankan ma yagaa isdilay mise ibnu taymiya dilay markaa yahay ayagaa isbaabi'iyey kalbaaxidi ya ad howlo badan baa jira kalbaaxiti sidii ninkii baadho oo soo saaroo kale can xadfi ay can halaakihi dilkiisii iyo dhimad geeridiisii bidilfi ciddidiis buu kusoo baxshay iyo waljaadici kii gooyey ee jabiyey maalina anfi sankiisa jiliciisa maalinku waa sanka inta jilicsan ee carjawda ah sanku qaybna waa bir mxuu ah waa laf baan ujeeda cafwan qaybna waa carjaw qaybta jilicsan carjawda layidhaha maarinka la yidhaha weliba intan soo hore ah iyo waljaadici kii gooya maalina anfi sankiisa fiidiisa bikafi ku gooyey nin sanka isgooyey oo haddana cabaaday yaa isgooye hadee ayib marka nin asagu candhada isgooyey oo shacabka iska hor keenay oo asagu isjabiyey unbay nimanku noqdeen buu sheekhu maca fardi tacasubihim ayagoo weliba tacasubkooda u xadgudub yahay mutacasibiin xadgudbay oon xaqa maqli karin ummaddan regaystayba ahayn iyo wa karati jamcihim ciidan badnida laga qabo ayagoo mutacasibiina ciidan badanna soo urursaday wa quwata sulaanihi wa quwati sulaanihim weliba awooddooda malatana xoog badantay dowladdaa taageersanayd shacab badan bay meesha keeneen mutacasibiin xaqa aan maqli karin oon garsoor iyo cadaalad aan lagu ogeyn bay ahaayeen wamaca daalika ilahay baa jabiyey iyo wamakaaidi shayaanihim iyo shayaankooda xeliisi tabcihii iyo xeeladihii shaydaankoodii xadgudubkoodii tacasubkoodii awoodooda ma la tari shacabkoodii badna kulli wax ma tarin fajacalnaahu habaan manhuura faqulibuu hunaalika wanqalabuu saakiriin sheekhu muxuu uhi wahadi ariiqa ariiqada waa maxay in la xadgudbo oo shayga xaqa ummadda lagu laayo oo lagu tagfiiriyo baailka la qaayiboo la qaato shirkiga ummadda diin looga dhigo shirkiga ruuxii yacidaana lala dagaalamo wa hadihi ariiqa alatii salakaha haada wadadan uu maray buu ninkan mxuu ahay albakri iyo wa amaaluhu iyo asaga wixii lamida ay mareen hiya ariiqatu ahlilbidac waa ahlulbidac wadooyinkay madari jireen ay qaadi jireen buuri alladiina kuwaasoo yajmacuuna isku darsada laba cudur waa maxay bayna aljahli waulm laba cudur bay qabaan jahli aqoondaro diineed iyo xadgudub jaahil ida badan baa jira moogta anuu garan mahayo culum hala weydiiyo iska duwahayaan waxaan ka waran wadaadaon baa sheegi jira war omahay allahi ka alla miskiin wey idab buu leeyahay jahligiisana waa ogyahay laakiin mid waxaa jira jahli iyo wuxuu kuso dar xadgudub dulmi dagaalami oo ku dili oo madaxa kaaga istaagi oo indhaha faraha kaa gelin wadaad kaba saa ka daranba wa haaulaai jamacuu yajmacuuna bayna aljahli aqoontarre diiniyadii waxay isku darsadeen iyo wa dulmi xadgudub fayabtadicuun waxay la imanayaan bilaabahayaan bidcatan bidco aan san lahayn oo nabi maxamed ka dambaysay oon saxaaba aysan ogeyn oo diinta aan raad ku lahayn bay la imanayaan mukhaalifatan ka soo horjeeda lilkitaabi wasunna sunnada iyo kitaabka sunnada nabi maxamed ariiqi suubanaha iyo ariiqi ilahay ba horjeeda iyo wa ijmaaci asaxaaba iyo saxaabada ijmaaceedi saxaabada meeshay isku raaceen iyo waxay ka diin dhigteen bay ka soo horjeedaa wa waxay gaalaysiin man khaalafahum ciddii khilaafta fii bidcatin bidcadooda ku khilaafta kalkhawaarij inaga soo sheegnay hadde bidcaday sameeyeen ayib maxaa hadda suufiyada nimanka loo yaqaana noocii doon ha noqdeene ee hadda ku ollogaa maraykan iyo reer yurub iyo gaalo iyo afrikaankan igad ku daaban iyo wadaadaha soomaaliya ka dagaale mujaahidiin maxaa udhexeeya ilahay keligii hala caabudo gaalanaha laga hadha lasku haya wax kale maaha ilaahay keligii caabuda gaalana ka hadha ka hadhi mayno gaal idinkaa ka daranba kuwa caloolo kuskusanoo yurub ka yimid baa halkan waxay la yimaadeen muxuu ahaaye wadaadaha soomaaliya jooga ee ka dagaalama camar iyo koonfur amisomta ayaa ka daran buhuku baa noo dhaama ayib buhuku yaa noo dhaama halkaasay taagan yihiin hadhowna muxuu ahaa diyaarad buu raa emiratis wuxuu raacaya qadariyo iyo muxuu korfula isheg tii turkiga maxay magaceeda turkish ma raba ti eh, cidna muxuu ahaay calaamada gudan lahayd maxay magaceed mamaray lston maay baasha luftansaan rabaa luftansa la raacahaya baashaasaan raadinhayaay ayib luftansa la raacahaya hadha waxaa lala fadhiyaa nimankan muxuuha gaalada soo duulay ee waddanka islaamka qabsaday ee gabdhahan ay kufsanhaya ee masaajida dumanhaya ee kitaabka qur intay jexjexeen saana iskaga tirahaya ee gabdhihi intay weliba garac ka dhalaan kambaala ka dejinhaya geenhaya waad maqlaysaan warka waadaysama la ee marka iyaga saa loo taabtay xeryaha iyo xaafadaha cidladaa iyo suuqaha masaakiintu ay joogto iyo suuqa xoolaha garaacahay baabi'inhaya waa sidee baa layidhi maxay dheen waa un soomaali somaali waa shayaadiin kuwan aladan kuwaan dhalay dhen waa go-ayan guli waa baabi'inayn nimanka noocaasa ah yaa ka daran wadaadaha ka daran baale oo maxay ku yeeleen mabda xuna isagoo aaminsanaa oo muxuu ahaaye qalbigiisa galay oo la cawalkuusan yahay ayay wadaaduhu ka hor yimaada wax kala ma ahe mabda xuna baktu asaga galay oo kharibay waabay iyo sun asaga gashay baa laga hor yimid intaanba u dagaalamaya dariiqooyinkii wanka dandelin diiqa u dagaalami jiray sharcda ka hadlay bay lamid yihin wax kale ma ayaguna mabda ay wataan iyo urur ayagu leeyihiin baa laga hor yimid intaba u dagaalamaya diin la-aan wey taas ayada kuwa noocaasa waa kuwa u baahan in la idbiyo dhowrka horna waynu sheegnay hadda ayib in la edbay u baahan yahay wayukafiruun waxay takfirinhayaan man duulkii khaalafahum ku khilaafa fii bidcatihim kalkhawaarij bidcada ay la yimaadeen nin ku diida bay takfirinhayaan kii asagoo aanku takfirina wuxuu samaynhayaa ummaddu kaa horkeeni hebel waa khaariji waa haali waa mutaarif waa kan waa burladuul waa nabaddiid waxaa weeyaan qole waxay leeyiin nimankan sidooduba hee ma rabaan dowlad soomaaliyeed dowlad somaaliya annaga noo diray sidaduba dowlad islaamad noo diray ma ilaahay baa kuu diray dowlad soomaaliyeed kuluma dirin nebi maxamedna kuuma dirin dowlad islam baa lagu diray nidaam islaam muslimiin walaalo ah harsada kitaabka ilahi hoos harsada maca afrikaanka yurubiyaanka maraykanka soomaaliga muslimka ah jamiica alajnaasi walacraaq ummadahoo dhanba taxta kitaab wa calaa sunnati rasuuliillah aya buqca goob yar haddaan goof ka talino goofka ummadoo dhan baa muslimiinta ah muslimka jaynaha midka filibiinka kuuriyaanka indhaha yaryar induneisiyaanka eh, mxuu ahaa nayar amerikaanka iyo soomaaliga kulli muslimiin walaala ah wey buqcadaasay wada joogahayaan wataniye iyo juqraafi iyo saddesaddex eh, mxuu aha madaxda somaliya shanta geesiy sheeka berley wa hawsha ayadaa intaan tabartaa noo wey maalinkaan tabaraysanno waan waan fidinaynaa goroshiidkaas rooggaa waduuban waan fidinaynaa gurigu waa nagu yaryahay waan soo laabaynaa gurigu haddaan ballaadhin waan fidayna wuu socon hayaan ka durka ka durka adba georgia may wuu socon hayaan ilaa oo roogga adduunka wada gaaraan wadaynaa laakiin kolba tabartaa hadda tabartaana waa waa maxay buqcada yarta koonfur ba hadda ku rafanayna somaali waxay tahay lax walba laged bay xaadhataa laxda weyn markay fadhiisan idaha waa artaan dhulkay xaadhaan waa taqaan meel bana weyn bay balaay banaansanaysa markaas istuuraysa sabeenta yar iyo muxuu ahay laxda yar ee barta yar meel yar bay qaraf qaraf oo istuuraysaa lakiin lexda way dhulbay dhul bay banaynaysaa carabtu waxay tahay calaa qadri firaashika tatamadad kolba firaashkaad intuu dhan ya iskala bixisaa bay dhaheen carabtu waa runtu sax wey firaash yar hadii lagu dhago gaaban waa isduubi inta lagu soo laabto madax ayaad isduubaysaa mid weyn baa lagu dhigo dheer lugahaad kala bixin gacmaha meelba dhigaan adoo dhan baa isballaadhin kolba gogasha kuu taalla aad ku citaal tahay kolba tabartaayada jihaadka annagu xuduud ma laha in badanna waan soo xuduud ma laha jihaadka ayagu laakiin wuxuu leeyahay maraaxil kolba tabarta ayada kolba taagta nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa wey nin weyn hadduu qodax ku istaago ay ku carari nan bay dhahaysa mid sakaraadoo labaatan kilaa ku istaago mudubi maysaba nin boqolaa ku istaago way ku ragaad way ku kajabaysaa laftay aadaysa ninba taagtii wey tabartannadaan soconaynaa xaal mastuur laakiin waagaan tabaraysano waxaa weeye waxaan leenahay dhammaan aslimuu taslimu aslimuu taslamu islaamna waad nabadgelaysaan haddii kale waa go-aysaan ayb soomaaliya waan midaynaynaa haddaan tabar helo ilaa jabuuti baan soo celinaynaa ilaa mxuu ahay eh, waxaan isku furaynaa mxuu aha soomaaliya sudan baan isku furayna markaan tabarayso waxaan leenahay intan dhaxkutaasha ah ee nasaarada saliibiyiinta ah waa in dhex laga tuuro oo khartuum iyo muqdisho laisku furo muslimiinta laisu geeyo waa sidaas wey saasay ku soconaysa xaggan waxaan leenahay central africa n isku east africa muslimiin baa lahaan jiray mozambique iyo dhulkaa waa inaan gaadhno annagaa iska lahayn xoog baadna lagaga qaatay ayib imaaraad ba waxaan o dhan ahaan jiray nairobidan islam baa ka talin jiray oo imaaray ahayd islaamiya ilaa kigaali dowla islamiya ka jiri jirtay waa la baaba'shay gaalaa kusoo duushay ayib xuseen wuxuu le wati waa kaa dhammaaday kalkhawaarij almaariqiin sida khawaarijta diinta ka baxay ee diinta ka siibtay dhaqankoodiibuu la yimid bidcu la iman oo stasiishan kadibna ninkii khilaafu takfiirinaya wakadalika arawaafid aladiina kuwaasuu kafaruu gaalaysiiyey man khaalafa min asaxaaba iyo wa jumhuuri lmuminiin muminiinta badankood iyo saxaba o dhan bay gaalaysiiyeen xataa kafaruu ilaa ay gaalaysiiyeen wa cumara wa cumaan rawaafid khawaarijtu kulligood kulligood abubakr iyo cumar yatawalawnahum yatawallawnahuma abubakar iyo cumar way aaminsan inay muslimiin yihiin ahlu khayr umar amay ka aaminsan yihiin khawaarij waxay eedeen cumaan iyo cali bay eedeen ayagu ama rawaafid waxaan cali o dhan bay tagfiiranhayaan iyo waman dul bay gaalaysiiyeen waalaahum gacal ka dhigto u gargaaray abubakar iyo cumaan iyo mxuu ahay cumar waa cafwan iyo waa aimatu sunna sunada mxuu ahay aimatu sunna ahlu sunna waljamaca way tagfiirinhayaan axmed ibn xambal iyo shaafici iyo maalig iyo culama noocaas way tagfiirinhayaan iyo waljamaaca hada bilahi towfiiq